بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنقب الله بين آيات آيات كنتني أفر ilaa aayadda lixdan iyo sagaal waa suurat lanfaal darsigii hore aayaddii u dambeysay waxay ahayd ka da'bi aali fircawna dadkaa gaalada ah iyo faasiqiinta iyo dadkaasi da'buhum caadadoodu iyo dhaqankoodu ka da'bi aali fircawna fircoon iyo dadkiisa dhaqankoodii wey iyo waladiina kuwii min qablihim ka horreeyey dhaqankoodu wuxuu ahaa kafaruu way gaaloobeen biaayaati illaahi bay ka gaaloobeen faahadahum ullahu allah qabtay bidunuubihim dambiyaalkoodii kuwanuna waa sidoo kale sida kuwa dhaqankooda u ahaa inay gaalo yihiin dabadeedna la ciqaabo kuwana waa sidoo kale in allaha alle qawiyun ka awooddale weeyaan shadiidulciqaabi ciqaabtiisu daran tahay daalika ciqaabtaa maxaa keenay ciqaabtaa waxaa keenay biana allaha alle lam yakun ma aha muqayiran ku bedeli oo doorin nicmatan nimco ancamahaa uu ugu nicmeeyey calaa qowmi qowm hataa yuqayiruu ilaa ay bedelaan maa bianfusihim oo iyagu dhaqankoodii bedelaan allah subxaana wa tacaala nicmada ka zuulin maayo waana allaha allana subxaanau wa tacaala samiicun ka maqlo iyo caliim ka dabi ali fircawn ka dabi ali fircawna dabuhum dhaqankooda iyo caadadoodu ka dabi ali fircawna fircoon iyo dadkiisa dhaqankoodii weeye iyo waladiina kuwii min qablihim ka horeeyey kuwaa dhaqankoodu wuxuu ahaa kadabuu waxay beeniyeen rabbigood aayadihiisay beeniyeen fahalakahum alla wuu halaagay fahalaknaahum waanu halaagnay fahalaknaahum waanu halaagnay bidunuubihim bisababi dunuubihim baanu halaagnay waaqraqnaa waan maanshaynay biyaan ku maanshaynay aala fircoona wa kullun dhammaan kuwan iyo kuwii hore iyo fircoonba kaanuu waxay ahayn kuwa aalimiina allah subxaana wa tacaala gaalada waktigan joogta fircoon bay lamid yihiin wixii fircoon ku dhacayna wuu ku dhacaya da'buhum ka da'bi aali fircauna fircoon dhaqankiisii weeye iyo waladiina kuwii min qablihim ka horeeyey kadabuu waxay beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayadihiisiibay beeniyeen faahlaknaahum waanu halaagnay buu alla yidhi bidunuubihim bisababi dunuubihim dembiyaalkooda sababtooda fircoon waa sidaa kuwan dambena waa sidaa waaqiraqnaa waan aala fircauna fircoon aankiisii biyaan ku maanshiinay wa kullun dhammaan kuwa hore iyo kuwa dambaba kaanuu waxay daalimiina kuwa gar daran oo xaqii ka baxay ina shara dawaabi dhul socodka kuwa ugu shar badan cinda allaahi alle agtiisa alladiina kuwa weeye kafaruu gaaloobay oo fahum iyagu laa yuminuun rumayn maaya mar haddii sharkoodu heerkaa gaadhay heer sar inay rumeeyaan lagama warbahaar inay rumeeyaan dib u soo noqdaan mar hadday heerkaa gaadheeno waxa dhulka socdo oo dhan ay ugu sharbateen marka gaalku waa shar maxdi ah waxa dhulka socdo oo dhanna gaalkaa u shar badan wey hala saaxiibin hala sheekaysanin hala joogin lacnad baa ilan had iyo jeer ku dhacayse inna shara dawaabi dhul socodka kuwa ugu shar badana cinda allah alla agtiisa aladiina kuwii kafaruu gaaloobay fahum iyagu laa yuminuuna ma rumaynayaan way ka fogaadeen iimaanka waa kuwee kuwaasi aladiina kuwa caahadta aada la ballantay oo minhum iyaa ka mid a uma yanquduuna burinaya cahdahum ballantooda fii kulli maratin waqti walba oo lala ballan wahum iyaguna laa yataquuna alla ka baqi mahayaan ballanjabis ka baqi maayaan siday doonaan bay u dhaqmayaan kuwa sharu waa gaalada oo sifadooda waxaa ka markasta oo ballan lala dhigto way burinayaan hadda wakti kasta way burinayaan wax alla kacabsi kuma jiro wax waantooni kuma jiro waa kuwa kuwa shari dawaabihi wey aladiinadu marka kuwa horay sifo u tahay ina shara dawaabi cinda allahi aladiina kafaruu aladiina kuwa weeye kuwaasi caahadta nabiyullaahi maxamed oo aada la ballantay oo minhum iyaga ka mid ah uma yanquduuna burinaya cadahum ballantooda fii kulli maratin waqti walba um laa yattaquuna aayaddu waxay si toosa u tilmaamay waa caam horta cid kastoo sidaa yeesha laakiin reer bani qurayda iyo qoladii yahuudda ahayd markii u horreysa nabigay ballan la galeen quraysh bay gacan iyo hub siiyeen markii dambe khandaqna ballan bur bay sameeyeen wakti kasta oo yahuudda lala galo saasay ahayd laakiin aayaddu waa caam wey fa haddaad la kulanto ood gacanta ku dhigto filxarbi dagaalka dhexdiisa fasharid ku caydhi ku kala firdhi bihim bisababihim man khalfahum cidda ka dambaysoon markaa kula joogin lacallahum yadakaruuna si ay u waantoomaan kuwaa dambe haddaad dagaalka ku qabato ood gacanta ku dhigto jilci kuwa kale intay u maqlaan ay u waantoomaan sharid waxaa la leeyahay kuwan dhibaatada aada u geysatay kuwaasaa ku kala firdheen oo kuwii is uruursanayee damacsanaa inay soo duulaan kuwanaad gacanta ku dhigtay sidaad u gashay markay maqlaan way kala dilayaan w faimaa taqafanahum haddaad gacanta ku dhigto ood la kulanto labadaba ficilka macnihiisu weeye filxarbi dagaalka dhexdiisa fasharid ku caydhi ku kala firdhi bihim bisababihim dhibaatada aad gaadhsiisay darteed mankaltahum cidda ka dambaysa iyaga markaa aan la joogin lacalhum yadakaruuna si u antoomaan kuwaas sharid waxaa laleeyahay dhibaato xoogla u geyso oo jilci si kuwa aan markaa la joogin u waantoomaan waymaa takhaafanna haddaad ka baqdo min qowmin qowm khiyaanatan khiyaano haddaad uga baqdo ballanfur uga yaabto faambid u tuur ilayhim xaggooda ballantii u tuur calaa si siman si idinkiiyo iyaguba aad u ogaataan in ballantii laga baxay in allaha alla subxaana wa tacaala laa yuxibu ma jecla alkhaainiina kuwa khaainiinta ah marka dadkaad ballanta la lahayd gaalaba ha ahaadeen balanta markaad ka baxayso waa inaad ogeysiiso wey qolaa waxaa lagu tuhmay waxoogay dhaqdhaqaaq baa laga dareemay inay balantii furayaan yaa laga dareemay marka la sugi mahayo intay tallaabo qaadeen waa loo sheegi war waa ka baxnay ogaada balantii waa dagaal wixiina dhex yaalla la dheh laakiin haddaan sidaa loogu sheegin de khayaanay noqon qoladii ballanta laisku yaa hadda kadib ku aamini way qoladii ballanta laisku ogaa iyagu khayaanaba hoosta ha ugu jirte wax kastaba ha dabacsanaadaane waa inaad u sheegtaa inaad ballantii ka baxday aduga marka waxa weeye waa gaalada xataa lama khiyaanayo haddaad ballan wada gashaan waimaa takhaafanna haddaad ka baqdo min qowmin qolo xaggood khiyaanatan khayaano iyo ballan fur fambid u tuur ilayhim xaggooda calaa sawaain si siman waxa la tuuri waa maxay ballantii u tuur inaad ka baxday ballantii u tuur halaase waa isi siman idinka iyaga in allaha alla laa yuxibu ma jecla alkhaainiina khaainiinta alla subxaanau watacaala ma jecla marka gaaladaa ballanta laisku ogyahay iyagoo loo sheegin ballan furkii haddii weerar lagu qaado waa khaa'innimo walaa yaxsabanna yaanay u malaynin alladiina kuwii kafaruu gaaloobay inay badinayaanoo ay baxsan karaan yayna u malaynay inahum iyagu laa yucjizuuna cidna ma cajisgelin karaan waa la raadin meesha la doonaa lagu qaban aayaddu waxay tilmaamaysa dadkii beder carabay ee gaalada ah ee cagaha wax ka dayay baxsadkaasi inuu wax u tari yaanay u malayna meeshii la doonaa loogu tegin oo laga soo qaban marka xooga xagga ciraabta ah ee ficilka xasibaad laba mafcuul buu qaataa mafcuulkii hore waa sabaqu ama mafcuulkii dambaa sabaqo kii hore waa kee laa yaxsabana yayna u malaynin aladiina kafaruu gaalooba anfusahum naftooda yayna u malaynin sabaquu inay badinayaan ay baxsan karaan saasaynu ku cidhaabayna qiraaa jirta laa taxsabanna taas yada way dhibta tahay oo laa taxsabanna nabiyullaahi maxamedow ha u malaynin aladiina kuwii kafaruu gaaloy sabaquu inay baxsan karaan ha u malayn marka sidan hadda inoo taallaynu taxliilinayna walaa yaxsabana yaanay u malaynin aladiina kuwii kafaruu gaaloobay anfusahum naftooda yayna u malaynin sabaqo inay baxsan karaan maxaa yeelay inahum iyagu laa yucjizuuna cidna ma cajisgelin karaan waa la raadin meel walba waa loogu tegay waa cidduu u diyaariya lahum iyaga dagaalka aada la geli doontaan ma sadactum waxaad kartaano min quwatin awooda wa min ribaadilkhayli farda uruurintooda turhibuuna waad ku cabsi gelinaysaan bihi quwadaa iyo fardaha caduwallah idinka cadowgiina iyo cadowga alle labadaba caduwallah alle cadowgiisa iyo wacaduwakum cadowgiina iyo waaaakhariina kuwo kale oo min duunihim kuwa qayrkoodaha kuwa qayrkooda laa taclamuunahum aydaan ogeyn allaahu allana yaclamuhum u ogi garooba intaan dagaalku dhicin xoog fara badan iyo gaadiid xooggu waxaa weeye toog barashada saadkii iyo sahaydii hubkii tababarkii dadka colkii lasoo ururinayay diyaar garooba fardo baro badanna isu keena farduhu waa beriga dagaalka waxa ugu fiican bay ahayd farto badan urursada markii idinkoo diyaaraho xoog fara badan diyaariyey ay gaaladu ogaadaan iyo cadowga ogaadaan way baqayaan cadowgiina iyo cadowga alleh waa isku mid labada cadow iyo kuwo kaleo idaan idinku waru haynin laakiin alla ogyahay kulli way wada baqayaan wey markaad xoog iyo alaab diyaarsataan waacidduu diyaariya lahum liajlihim iyaga dartood ma sadactum waxaad kartaan oo min quwatin awooda waa hubkii iyo saadkii iyo raggii diyaariya nabigu xadiis baa jira ku fasiraya alquwatu alramyu weeya waa toog barashada waa quwadda midda ugu fiican iyo waakhariina kuwa eh, turhibuuna aada ku cabsi gelinaysaan waaciduu lahum ma stadactum min quwati wa min ribaadi lkhayli farda uruurintood turhibuuna waxaad ku cabsigelinaysaan bihi awooddaa iyo waxaasoo dhan caduwallaahi alla cadowgiisii wa caduwakum cadowgiinta iyo waakhariina kuwo kale oo min duunihim kuwaa kayrkooda oo laa taclamuunahum idinku aydaan ogeyn allaahu allaana yaclamuhum wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin shay ah ood fii sabiililaahi alla dartii u bixisaan yuwafa ilaykum waa laydiin oofino waa laydin dhamaystiri waa laydinka abaalmarin wey waxaad jihaad ku bixisaan alla darti ku bixisaan allah subxaanau wa tacaala ajrigiisii uu idin dhamaystiri in yarna laydinka nusqaamin maayo wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin wuxuuna fii sabiililaahi alla jidkiisa iyo dartii u bixisaan yuwafa waa la oofin ilaykum xaggiina waantum idinkana laa tudlamuuna laydin dulmin maayo khayr aada samayseen waa laydin dhamaystiri wax sharahoydaan lahayna dusha laydinka saari maayo wain janaxuu hadday u leexdaan gaaladu lisalmi heshiis iyo nabadgelyo fajnax u leexo lahaa nabadgelyadii adiga laftaada watawakal tala saaro cala allaahi alla tala saaro innahu alle huwa samiicu ka maqlo weeye alcaliimu gaalada marka lala dagaalamayo ahlu kitaabka la dagaalama xataa yucdu ljizya wahum saakiruun ilaa ay gibirka ogolaadaan dagaalkaa lagu waday markay gibirka ogolaadaan dagaalka waa laga dega mushrikiintana waa lala dagaalamay xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah marka dadkii cadowga ah ee noocaas ahaa hadday yidhaaheen heshiis baan rabnaa iyo hanalel haysiiyo ha ku diidin heshiiskaa wax badan baa ka soo bixi xudaybiye oo kale markay gaaladu yidhaheen heshiis baan rabna in sagaal sano ama sideed sano aan la istaabanin maxaa ka soo baxay maalintaa kun iyo dhowr boqol bay ahaayeen saxaabadu maka maalintii la furtayna de waxay ahaayeen dad fara badan ilaa toban kun iyo sarsar bay ahaay marka inta nabaddu jirto waxbaa la urursan oo baa furmi oo waa la taajiriyo waa la nasan kadibna markaa wax badan baa la qaban karaa marka gaaladu hadday iyaga laftoodu nabad doonaan nabadda ha ku diidin hadii khiyaano aad uga yaabtana alla tala saare wey gaalada nabadda keentay hadii khiyaano tuhumihii kugu jirto allah tala saaro ilaah baa kaaga filan wain janaxuu hadday u leexdaan gaaladu lisalmi heshiis fajnax u leexa adiguna lahaa nabadii u leexo watawakal tala saaro calallaahi alla tala saaro hadaad ka baqayso khiyaano inay ku jirto inahu alle subxaanahu watacaala huwa samiicu ka maqlo wey alcaliimu marka khiyaanadooda oo dhan allah baa kaaga filan wey in yuriduu haday doonaan an yakhdacuuka inay ku khayaanaan kuwaa heshiiska qaatay ee nabada keenay haday doonaan inay ku khayaanaan fa ina xasbaka allah allah baa kugu filan ina xasbaka kufilaanshahaagu allah weeye huwa alle alladii allihii weeye ayadaka kugu xoojiyey ayadaka kugu xoojiyay binasri gargaarkiisa malaaigtii iyo gaaladii cabsi lagu ridaye wa bilmuminiina kugu xoojiyey muminiintii kugu xoojiyey nimankii ree ansaareed iyo muhaajiriintii oo kulligood iswada raacsan oo waxaad amarta ku dhaqaaq allah haasta la saaro kuwa aad nabadda la gashay haddaad khayaano uga baqdo allah baa kugu filan waxba kuma yeeli karaan wakti walbana waa sida xasbiya allah wa nicma alwakiil wakti walba alla inaan tala saarano waa la rabaa wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku khayaanaan kuwaad nabadda la gashay fa ina xasbaka ku filaanshahaagu allah weeye allah baa kugu filan huwa alleh alladii allaha weeye ayadaka kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisa malaa'igtii iyo cabsidii gaalada lagu tuuray wa bilmuminiin kugu xoojiyey marka allihii awalba sidaa kuu soo barbaariyey yaa haddana kugu filan waallafa isu dumay bayna quluubihim qalbiyaalkooda low anfaqta haddaad ku kharash garayso ku bixiso maa fi lardi waxaa ardada ku sugan oo dhan jamiican dhammaan inaad isu keenta darteed maa alafta isuma dumi kartid bayna quluubihim walaakina allaha alla alafa isu dumay baynahum dhexdooda inahu alla casiizunka qaaliba weeye xakiimun oo falsan qoladan waxay sitaas si gaara u tilmaamaysaa qoladii ansaarta waxaa weeye ilaa boqol iyo labaatan sano bani kayla baa la yidhaah yay colaadoodu socotay waa waa yemaniyiin qoladan ansaartii saylulcaramkii bay soo baqdeen oo meesha soo degeen boqol iyo labaatan sano ay col ahaayeen oo dagaal ku jireen markuu nebiyullaahi maxamed u yimid iyo cadownimadii iyo dhibaatii iyo colaadii ka baaba'day maalintii xunayn nabiyullaahi maxamed markuu qaybinayey eh, haniimadii Eh, carabtii yuu u badiyey qoladii carabtahayd dulaqaan quraysheeda hadda lasoo qabqabtay yuu u badiyey markaasina yaa rasuulallah seefaha iyagaa dhiigoodii ka dhibcayaay waa side wuu man sheegta nabigu wuxuu hi waryaa idinkoo dullaala ah miyaana idin imanin oo ilaahay idin hanuuninin idinkoo gaajaysan miyaana idin imanin oo ilaahay idin dharginin oo idin tiyaajirinin miyayna idinku filayn inaan anigu markii dadku ay bahbah noqdaan badiina inaan hameenayda ku fillayn khalaas raalli bay noqdeen wey marka qolada reer ansaareed yaa hadda dee kulli muminiinto dhan iyo dadko dhan qalbigooda u isu dunmaya qoladaasay si gaara ah u taaban aayaddu huwa alle aladii allah weeye ayadaka kugu xoojiye binasrihi iyo wabilmuminiina muminiinta waallafa isu dumay oo isjeclaysiiye bayna quluubihim qalbiyaalkooda low anfaqta haddaad ku bixin lahayd maa fil ardi ardada waxa ku sugan jamiican dhammaan maa allafta isuma dunteen bayna quluubihim qalbiyaalkooda walaakin allaha alla allafa isu dumay baynahum dhexdooda oo isjeclaysiiyey oo colaadii ka saaray inahu alla casiizun ka qaalibu way xakiimu falsa yaa ayuha nabiy nabigii sharafta lahaayo nabiga in badan yaa ayuha nabiy baa loogu yeedha ambiyada kale magacoodaa lagu sheegaa nabiga magaciisa afar meeloodun lagu sheegay afarta meeloodna mid walba rasaala ku daba sheegan oo rasaala lagu sheegay nabiga magaciiso qayaxan lama sheegi karo maxamed lama dhihi karo sala allahu calayhi wasalam iyo rasuul alla in la raaciyo mooye waa mamnuuc maxamed baa saa lama dhihi karo marka nabiga waxaan ka wadnaa sifada sharafta leh yaa loogu yeedhaa in badan nabiga caleyhi salaatu wasalaam yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo culimadu saasay dhihi jireen xasbuka waxaa kugu filan allah alle waman dadna allah baa ku filan itabacaka ku raacay oo min almuminiina kamid a ah. dad baa waxay ku cadfeen allahuda alle iyo dadkii ku raacay baa kugu filan lama rabo sidaa alle iyo dadkii raacay baa laisbarbar dhigay soo maah waxoogay waxbaa ku jira meesha mudaafu ileyhiga xasbuka kaaftaasaa lagu cadfay yaa lagu cadfay yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo xasbuka waxaa kugu filan allah waman dadna allah baa ku filan itabaca ku raacay oo min almuminiina muminiinta ka mid allah baa idinku filan dagaalka wada dacwada wada ha joogsanina cidna ha ka baqina nabiyullaahi maxamed markuu soo hijrooday dal laba boqol ila nebigu markuu maka joogay ninka qabiilkooda una meeshan joogin iyo ninka yar badowa ah ka yar tabar daran iska noqo oo waagii aad maqasho ii imuu dhihi jiray raggii uu nebigu tarbiyeeyey oo laba boqol wuxuuna ka dhiman yihiin yaa madiine tegey madiine waxay noqotay saldhiggii islaamka markaasaa dagaalka la bilaabay intii berigaa ka dambeysay shan iyo labaatan sano gudahood yaa jaziiratulcarab gaalnimadii kaga dhamaatay iyo shirkii kaga dhamaaday marka cabsanina laleeyahay alla idin kaalmayne yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo xardid tirtirsi almuminiina muminiinta cala lqitaali dagaalka ku tirtirsi ku abaabul war ka cadhe tababarsii meeshay dhaqaale ka heli lahaayeen u tilmaan in yakun haddii la helo minkum xaggiina waa kaanadii taamada aheede cishruuna labaatan saabiruuna oo sabro oo adkaysta oo geesiyaala yaqlibu waxay ka adkaan miatayni laba boqol wain yakun hadii la helo minkum xaggiina miatun boqolna yaqlibu waxay ka adkaan alfan kun bay ka adkaan oo min aladiina kuwii kamida kafaruu gaaloobay maxay kunkaanin boqol nin kelihi uga adkaan baanahum iyagu qowm qowm laa yafqahuna waxba aan fahmayn geesinimada ma fahmayaan sida dagaalka loo galo ma fahmayaan ilaa alla kuma xidhno oo ma fahmayaan marka de waa doqomo waa laga adkaan karaa marka marka saxaabada muminiinta way dhibtay in nin keliyihi toban nin ku aado nin keliyihi inuu toban nin ku aado dhib bay ku noqotay wayna ku adag tahay runtii waa wax adag weyn allah subxaanau wa tacaala biraxmatihi markiiba waa laga joojin doonaa yaa ayuha nabiyu nabigii sharafta lahaayo xarib ku tirtirsi almuminiina muminiinta cala alqitaali dagaalka in yakun haddii la helo minkum xaggiina cishruuna labaatan saabiruuna oo sabirto oo adkaysata yaqlibu waxay ka adkaan miatayni laba boqol wain yakun haddii la helo minkum xaggiina miatun boqol keliya yaqlibu waxay ka adkaan alfan kun oo min aladiina kuwii kafaru gaaloobay maxaa ugu can bisababi anahum iyagu qowmun qowm wey laa yafqun waxba aan garanayn alaana khafafa allah ma ayna dhicin markii aayaddaa nabiga lagu soo dejiyey oo ninkii toban qofa ku aada la soo dejiyey iyadoon weli dagaal dhicin yo alla ka nasakay wey alaana hadda yukafafa allaahu alla fudaydiyey cankum xaggiina ka fudaydiyey dagaalkii sidaa u gala la yidhi waa laidinka fudaydiyey wa calima allana wuxuu og yahay oo uu idinka fudaydiyey ana fiikum dhexdiinna dacfan daciifnimo inay idinku jirto daciif xagga maaliyadda ah xagga qalbiga ah dhinacyo badan ee fain yakun haddii la helo minkum xaggiina miatun boqol saabiratun oo sabirta yaqlibu waxay ka adkaan miatayni laba boqol bay ka adkaanayaan wain yakun haddii la helo minkum xaggiina alfun kun saabiratuntiina way ku jirtaaye yaqlibu waxay ka adkaan alfayni laba kun biidin illaahi bay uga adkaan ilaahay idankiisii iraadadiisa iyo maamulkiisa wallaahu allana maca asaabiriina sidiisaba allah saabiriinta unbuu la jiraa waa maca saabiriin waay allah subxaanau wa tacaala markii nin keliyihii toban nin ha ku aadan la yidhi isagoyna weli dhicin yuu allaa fududeeyey ninkii laba qof baa lagu dhigay marka ninkii laba qof ha ku aado marka cararkii markay noqoto ayaddii aan soo marray cararka laba qof kama carari kara ninku laakiin wixii laba qof ka badan wuu ka carari karaa waa loo ogolya hadday saddex iyo afar iyo noqdaan ha iskaga cararo meesha iska tago laakiin laba nin inuu ka cararo mamnuuc wey alaana hadda yukafafa allaahu alla fududeeyey cankum xaggiina ka fududeeyey wacalima alla wuxuuna og yahay ana fiikum dhexdiina dacfan daciifnimo inay jirto ee in yakun hadii la helo minkum xaggiina miatun boqol saabiratun oo adkaysata oo calool adagoo geesiyaala yaqlibu waxay ka adkaan miatayni laba boqol bay ka adkaan wain yakun haddii la helo minkum xaggiina alfun kun yaqlibuu waxay ka adkaan alfayni laba kun biidn illaah biqudrat illaahi bay kaga adkaan wallaahu alla maca saabiriina weyn saabiriinta mace maa kaana uma sugna oo uma banaana linabiyi nabi an yakuuna inuu u ahaado lahu isaga asraa kuwa la qafaasho gacanta lagu dhigay xataa yuskina ilaa uu jilciyo oo la laayo oo laynta lagu baday fil ardi dhulka dhexdiisa turiiduuna idinku waxaad doonaysaan carada dunyaa adunyada qalabka alaabteedaad doonaysaan wallaahu allana yuriidu wuxuu rabaa alaakhiratuu rabaa inaad aakhire ajri heshaan ood fiicnaataan buu alla rabaa wallaahu allana casiizun kii qaalibo weeye xakiimun oo falsan ummadihii hore haniimadu xalaalu ma ahayn marka markii beder la qabtay wixii qaniime ahaa oo toddobaatan nin laga dilay toddobaatanna laga qabtay usara meeshanay joogaan cabaas binu cabdimualib baa ka mida nabiga adeerkii ah oo dadkii qasab lagu soo bixiyey nabigu taluu soo soo dhigayo wuxuu yidhi maxaynu yeelnaa cumar bin khadaab baa yidhi aynu kurka ka jaro oo aniga nin qaraabadiisa oo meesha joogay ii dhiib oo cali binu abidaalib caqiil walaalkaa u dhiib oo hebel hebel u dhiib oo kurka aan ka jaro nabigu wuu aamusay war maxaynu yeelaa cabdullaahi binu rawaxaa yidhi tog meeshan agteenna oo xaabo badan taal xaabada horin aan ku guro haddana nabigu wuxuu war maxaan yeelnaa abubakar sidiiq baa yidhi yaa rasuul allah yaa rasuul allah waa qaraabadeennii bu waa tolkeen buu marka inaguna waxaynu u baahannahay buu xoolo aan iibsan oo fido ka qaadano inay muslimaanna wayba dhici kartaa buu dib u muslimaan taasuu nabigu qaatay alayh salaatu wasalaam waa lagu waa lagu canaantay nabiga maalintii dambe yaa nabigii abubakar ooy iyuu cumar binu khadaab u yimi yaa rasuul allahi maxaa idinka oohin haddaan waan idinla ooyi haddaan oohin iska waayna waan iska keeni wuxuu hi arrintaadii haddii dhici lahayd adigun baa ka nabadgeli lahaabu waxaa la iisoo bandhigay buu ciqaab ummadayda ah. yaa la iisoo bandhigay buu oo ku dhacaysa fidyihidii ay ogolaadeen haddana maca daalika kitaab baa horreeyeyo alla wuu fasaxi doona maa kaana uma sugna waa ka nabigu habeenkii buu seexan waayey cabaas binu cabdimualib oo adeerkii ah qolo ansaar ah yaa haysayo markaasay aada u dhibeen nin baa u tegey ansaartii wuxu le nabigi haddaad ogtihin walbahaarka haya oo muxuu dooni inaad u soo daysaan way soo marka wuu u yimid la joogay marka cabaas wuxuu ku xukumay nabigu isaga iyo caqiiloo adeeru yahay iyo nin kaleoo mawlahooda ah inuu fidyadii ka bixiyo cabaas wuxuu yidhi anubaa iska bixin kara xoolo ma hayso markaasuu yidhi xoolihii aada xaaskaaga u dhigtayeen tiri sii ilaaliya away wallaahi aniga keligay unbaa xoolaha ogaa waayahay bui xoolihii siduu ku bixiyo cabaas bin cabdimudalib <laughs> maa kaana uma sugna linabiyin an yakuuna inay usugnaadaan lahu asraa kuwa la qafaashay xataa yuskina ilaa uu jilciyo fi lardi imaa mana bacdu ima fidaa xataa idaa asqantumuu markaad jeclisaan fa imaa mana ima fidaa waa kay ahayd turiiduuna idinku waxaad rabtaan carada dunyaa adduunyada alaabteedaad rabtaan iyo badeecadeeda oo waxaad xoolahaad rabtaan wallaahu allana yuriidu laakhirata aakhiruu raba oo wuxuu rabaa inaad aakhiro wanaagsanaataan oo gaalada ka adkaataan wallaahu alla casiizun ka qaalib wey xakiimu falsa lawlaa kitaab qoraal iyo xukun haddaanu jiri lahayn oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday kitaabkoos kitaabkaasoo sabaqo horreeyeyo horay alla u xukumay lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa akhadtum bisababi maa akhadtum waxaad qaadateen sababtiisa oo fidyada ah cadaabun cadaab cadiimun oo weyn taaban lahaa kitaabka hore mer muxuu alla waxuu horay xukunkiisa ugu horreeyey in qoladan loo xalaaleeyo haniimada loo xalaaleeyo ciqaabina ayna ku dhicin oo dembigooda la dhaafo horuu alla u xukumay marka kitaabkaasaa jira mooyaane sidan aad ku dhaqaaqdeen ciqaab baa ku dhici lahayd buu lawlaa kitaabun kitaab haddaanu jiri lahayn oo min allahi alle xaggiisa ka ahaaday kitaabkaasoo sabaqa horreeyey oo horay alla u xukumay oo ah in la idin xalaalayn doono isla markaana aan ciqaabi idinku dhacaynin lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa shay sababtii akhadtum aada qaadateen cadaabun cadaab cadiinum oo weyn ee fakuluu cuna wakaa waa la xalaaleyy fakuluu cuna mimaa kii qaniimtum aada qaniimaysateen xalaalan isagoo xalaala dayiban oo wanaagsan oo nadiif wataqu llah wakaa waa loo xalaalay waxa inagana waa linoo xalaalay hadduu dee waktinoo kale uu jiri lahaa waxaa wey jihaad hadda waayahan ma ogin fakuluu cuna mimaa kii animtum aad animaysateen ood soo dhacdeen xalaalan isagoo xalaala dayiban oo wanaagsan oo nadiifa un wax dembihii la soconeen wataqu llaha alle ka baqa in allaha alle subxaanahu watacaala kafuurun ka dhaafo way raxiimu naxariisto oo fidyadii aada qaadateen ee adduunye jacayl aada ku qaadateen allahu kafuurun raxiim idinka dhaaf alla subxana